bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi aجmaciin faslu lisaakinin saxan qul الtaxriika min di leyni aatin cayna ficli kaabin maa lam yakun ficla tacajubi wala kabyada w ahwى bilaamin culila wmithlu ficli fi da اlclaal smu daha mudaarica wfiihi wasmu wmfcal suxixa kalmifcaali walif alifcaali wastifcaali azili da lclaali wtalzam ciwad waxadfuha binaqli rubama carad wma liifcaali min alxadfi wamin naqlin famafcuulu bihi ayda qamin naxwa mabiicin wamasuunin wanadar tasxiixu di lwaawi wafi da lyshtahar wasaxix اlmafcuula min naxwi cada waaclil in lam tataxara ajwada كذا كذا وجهين ja lfacuul min di lwaawi laama jamci aw fardin yacin washaaca naxwu nuya min fi nuwami wanaxwu nuya min shuduuduhu numi waxaan ku dhex jirnay ibdaalkii aqsaamtiisii baan ku dhex jirnay marka iclaalka qeybta iclaalka baan hadda soo galnay musanifku wuxuu leeyahy lisaakinin saxan taxriika min di leynin aatin cayna ficlin ka abin wanqul guuri ataxriika ay alxaraka xarakadii guuri lisaakinin u guuri qablahu saakinkoo saxa ansaxay min diiliininka guuri mid oo liin ah, u saaxib ah diiliinkoo aatin yimiday cayna ficlin ficil cayntiisa yimiday ka abin oo kale weeyaan macnaha musanifku wuxuu u jeedaa haddii xaraf oo xarfuliin ah ou xarako yeeshto maa qabligiisana xaraf saxiix ah oo reeban ou jiro xarakadadii liinka a guuri saakinka ka horeeya u guuri waa qaacida sarfiya macruufa awa ah unqul guuri ataxriika ay lxaraka guuri min diiliinin mid liin u saaxib e diiliin waa waaw reeban iyo reeban iyo alif reeban oo xaraka mujaaniskeeda ay ka horeysa waa yacni alif oo fatxa ka horeyso ya oy kasra ka horeysa reeban waaw oo reeban oo damo ka horeysa liin aatin dii liinkoo mid yimida cayna ficlin ficil caynkiisa caynta waxa weeyaan xaraf thaani waa xarakadaas guuri mithaalkeeda ka abin weeyaan abin caday asalkeeda waxay ahayd abyin caday abaana yubiinu oo kale abyin ayadoo ahayd abyin meesha maxaa weeyaan waa ya oo xarakaysan hadda saakin aan ku qeydnay inuu saakin tahay taa shardi ma ah yadi way xarakaysan tahay wa qablahu xarfun saxiixun saakin marka waxaa weeyaan qaacidaa jira xarfulcila oo muxarak ah xarfu saxiixna uu xaraka laayahay ma ma haboono marka abyin ya-di xarakadii hoos dhigeeda ahayd waxaad u qaadaa ba-dii ka horeysa xarafka haddii xarakada laga qaado tilqaa'iyan saakin uu noqonaya ya-dina way reeban tahay markaas oo xarakada laga qaaday nuuntii ka dambeysana waa reeban tahay oo liannahu ficilkii amar daraaddeeda loo reebay iltaqaa saakiniin faxudifat ilyaau liiltiqaai saakiniin fasaarat ilkalima abin saas oo kale waay mudaariceedii waa lamid abaana waxay ahayd asalkeedii yubyinu hadda macnaha abaana akrama yukrimu yubyinu saasay noqon lahayd yubyinu ya-dii xarakadeed bacda ka horeysa u qaad marka yadi way reebnaan yubiinu hadda yadi lama goynin cila loo goy lamaha liannahu nuunta ka dambaysa ma reebano ficil mudaaric marfuuc waxa weyaan bidama daahira walidaalika alyadi fi lmudaarici waa baaqi bay tahay liannahu waxaa weyaan tii hore amarka waxaa loo goy iltiqaai saakiniin yaquumu waxaa weyaan yaqwumu ay asalkeedii ahayd yaqwumu yani yafcalu yafculu yaqwumu iyadoo saas ah eh, yaa damadii oo xarfuliin ah yaa laga guuri qaafka ka horeeya loo guuriyey waawgi waa reema yaquumu saasay ku noqotay marka unqul guuri ataxriika ay ilxaraka guuri min diliinin mid jaleecu saaxiba waaw iyo ya iyo e, maxaan ku iraa oo xarakaysan waaw iyo xarakaysan xarakada saaranka guuri lisaakinin u guuri saakinkoos qablahu saxa qablahu waa lagama maarmaan maa bacdigiisa ma ah saxa haddana ansaxay diiliinkoo aatin yimid cayna ficlin ficil cayntiisa xarafkiisa labaad mithaalkii ka abin weeyaan laakiin haddii uu saakinka waxaan ihi lisaakinin saxa saakinka xuruufuliinka ka horeeya hadduu uu yahay xarfu cila xarakada loo guuri maayo mithaalkeeda baayaca oo kale hadda fiiri baayaca waxay haysataa xarako ya-di way xarakaysan tahay maa qabligeedana saakin waay ya-da fadxada saaran maa qabliga loo guuri maayo liannahu xarafka reebanoo ka horeeya xaraf saxiix maa xaraf cilo waaye oo alif waay alif marka xaraf cilo xaraf cilo xaraf xaraka loogama qaada sideedaa lagu dhaafaya intaas waay maa lam yakun ficla tacajubin walaa kabyada w ahwaabi laa min culilaa maa lam yakun haddii uusan ahayn xarfuliinkii xarakadii ka guuri kii hore u guuri maa lam yakun hadi uusan ahayn xarfu cilaha eh, ficilka uu ku jiro ficla tacajubin hadduusan ahayn walaa kabyada oo kale ousan ahayn ow ahwaa oo kale ousan ahayn ahwaahoo culila bilaami laamta laga cileeyey marka aan leenahay xarfuliin xarakadiisa maa qabligiisaoo saxiix ah loo rara aan leenahay inuusan ficla tacajub ahaynaa shardi e eh, ficla tacajub hadduu yahay walow kaana xarfulcila xarfuliini eh, muxarakan wa qablahu xarfan wa qablahu xarfun saxiixu saakin laa yunqal ilayhi اlxaraka ficla tacajubkii waxaa kamid ah eh, oad leedahay mathalan waxaad leedahay maa abyana shaya wa abyin bihi maa abyana shaya shayga maxaa maxaa ka waadixnimo badiyey fiiri marka abyana hadda waa xarfuliin oo xarakaysan maa qabligeedana uu xarf saxiix oo saakin uu yahay maanta ya-daas xarakada saaran bacda ka horeyso reema loo guuri maayo limaada liana alficla ficla tacajub wkadalika abyin bihi fiir hadda abyin waa labadii wasan oo ficli tacajub ay leedahay afcala iyo afcil bay leedahay waataan hore kusoo dhaafnay baabu tacajub marka abyin bihi absir asmic bihi wa absir oo kaley lamid tahay abyin bihi maxaa cadayn badnaysiiye waaye ficilkii amar abin waati ya-da la goynay liajli iclaal laakin abyin ya xarakada laga gooy liannahu wasanka ficli tacajubka ah waa ficli jaamid oo kala loola dhaqmayo laa yugayar walaa yubadel walaa yuqadam sidiisaa loo baaqiyeela ayib taas waxaa weeyaan maa lam yakun ficla tacajubin waxaa ku xigo inuusan haddana ahayn baa shardi ah walaa kabyada inuusan ahayn ibyada waxa weeyaan xarafkii dambo xarfu cilihii oo xarfuliinka aan lahayn oo xarakaysnaay maa qabligiis ou saakinka ahaay xarfu cilihii oo xarfuliinka waxaa kadib maray xaraf oo mushadad aha kadib maray mudaacaf ah waxaa laleeyahay haddii hadda ibyada ya-deeda xarakada saaran bacda ka horey loo guuriyo ya-dina way reebmaysaa xarafkan daadka ahoo shidan wax shidi kara lama arkay marka waxay noqonaya ya-di in la gooyo oo la yidhaahdo abadda macnihii way isbedelaysaa marka in macnihii kelimadii ay baaqi noqoto waxay ku taagan tahay ibqaau hadihi lyaa walyaa laa tabqa ilaa idaa ubqiyat xarakatuha alfatxa fowqaha sidaas daraaddeeda laleeyahay iltiqaau saakinayna dhacayo liannahu labada daadoo isku shiday midkooda waa reeban yahay yadi haddii xarakad laga qaado waa reebnaanaysaa yadi in la gooya danti gaafaynin marka macnihii waxaa weeyaan waa isbedelaya sidaas daraadeeda loo baaqyel ibyada iyo iswadda ya xarakada raacan oo saaran iyo waawga waswada raacsan lagama eh, lagama guurinayo sideeda ya xarakada loogu dhaafaa waawda walow kaana qablahu xarfun saxiix saakin liwujuudi tadciifi maa bacda alyaa saas waa aw bilaamin culila waxa weeyaan haddii ficilkii laamtiisi laga cileeyo waawdina cilo ay mutaysato waawda waa la baaqi yeelaya fiiri markaan hawawayun hawawun hawawun yaay ahayd ama hawayun ahwa marka fiiri waawdii dambo yaa la cileeyey oo la yiri alif ha loo bedelo hawaa bay noqotay haddana lama dhahaayo ahwaa waawdaas haddana waa xarfu liin oo xarako le xarafka saxiixoo hadoo reeban xarakadiisa loo guri lama dhahay xarafkii wa kelimadii keligeed laba joor lama ilaalinayo maadaama laamteedii waawdii ama yadii tii lialif loo bedelay haddana waawdi cilo kale la gelimayo walow kaanat mustaxiqa litacliil liannahu waxaa lagu leeyahy iclaalka laamta ku dhacay yakfii can tacliili اlcayni oo waawdi in haddana wax kale loo bedelo aw bilaamin culila saas wmithlu ficlin fi da liclaal smu dahaa mudaarica wa fiihi wasmu wuxuu ku leeyahy wa mithlu ficlin waxaa lamid eh fii da liclaali waxaa kala mid ismun isimkoo daahaa shabahay mudaarican wa fiihi ismigana wasmun calaamo ay ku sugan tahay min calaamaati almudaaric waxaa lagu leeyahay ficilka waa soo sheegnay iclaalkiisa waxaa lamid ah buu ku leeyahay اسم kasta oo ficilki ka shabaha imaa bisiyaadatihi aw biwasnihi aw bisiyaadati walwasni intaba ka shabaha haddii meel un uu ka shabaha waxaa loola dhaqmaa ficilkii ee isimkii waxaa loola dhaqmaa bimathaabati alficli saas wa markaasuu ku yiri wa mithlu ficlin ficilkii waxaa lamid e fii da liclaali e waxaa kula ismunaa kala mid e ismigooda ahaa mudaarican shabahay wa fiihi ismigana wasmun ou ku sugan yahay calaamo oo min calaamaati اlficli mithla waxaa weeyaan hadda ficilki zaada ficil mudaaric zaada ficil maadi markiid mudaaric ka reebtid asalkiisii yazyidu yafcilu buu ahay yazyidu fiiri marka waxaa la yihi yazyidu ayadoo ah waa xarfu liin oo xaraka haysto za a ka horeyso xarfu saxiixa oo xarfu cilo ahayn oo xaraka aan lahayn zadii xarakadii saarneedoo kasrada aheed ma yazyidu yadii xarakadii saarneedoo kasrada aheed yaa zadi loo bedelay aloo guuriyey yadii tilqaa'iyanay reebmaysaa yaziidu marka ficilkii mudaaric zaada yaziidu buu noqday mudaaric yaziidu haddii nin lagu magacaaba yaziidkii waxaa loo dhaafaa maadaama isimkan ficilka ou shabahay fii wasnihi wa ziyaadatihi isimkan hadda yaziid nin magaciisa waa mudaaric o awalna ahay markaasaa laleeyahay isimkan oo oo yaziidka ah waxaa loo dhaafaa iclaalkii ficilka mudaaric marku ahay galay ee lama dhahay markuu ficil mudaaricaynahayna hayne yaziidu hala yidhaahdo markii qof lagu magacaabana yazyidu hala yidhaaho oo iclaalkii halaga dhaafo lama dhahay ee ana hada اlsma aladii ashbaha اlmudaarica ucطiya lahu min atacliil maa ucطiya lilficl mudaarici marka yaziidu labadiba ama isim ha noqdo oo nin magaciis ama yaziidu ficil mudaaric oo maadigiisana zaada ahay ha noqdee labadaba waa la cilayna saas wa wa mithlu ficlin ficil waxaa kula mid eh في da اإعlaali إعlaalkan waxaa kala midi ismun isimkoo daahaa mudaarican mudaaric shabahay wa fii isimkana wasmun calaama min calaamaati اmudaaric ayib wa mifcalu suxixa kalmifcaali wa alifa اlifcaali wastifcaali azlida اإعlaali wاtalzam ciwad waxadfuhaa bالnaqli rubama carad wuxuu leeya wa mifcalu wasankaas mifcalka suxaxa waa la saxiix yeelay oo cilo lama gelinin kal mifcaali oo kale waxaa lagu leeyahay hadda mifcal waxay shabahdaa ficilkii waxay ahayd sida haddan soo niriyey istithna waay isim kasta oo ficil wasanka ka shabaha iclaalkii ficilki la baa la siinaa baa niri markaasuu ku leeyahay mifcal walow kaanat ashbahat alficla almudaarica fi lwasni laakinahaa suxixat liannahaa aydan waxay shabahday isim kale oo oon ficilka shabahin fiiriya mifcal waa lagu doodsan yahay marna ficil mudaaricay shabahdaa marna isim kale oo wasan kale oo isim oo ficilkii mudaaric ka fogaaday macnaha ka shabahdaa min xayثu lafdi waxay shabahdaa mifcal ficilka mudaaric min xayثu اlmacnaana mifcaal oo isim ah oo sida miswaq iyo wixii lamid ah ay macnaha ka shabahda marka tanaasuc waa lagu doodsan yahay ma ma ficilkii baa xukumkeeda la siinaya oo iclaalkii ficilkii maa la gelinaya mase macnaheedii midka raacsanaa la geynao mifcaal sidaan loo iclaalinayn oo kale looga daynayo marka waxaa lagu heshiiyey in mifcal aan la iclaaninin ee isimka kaloo mifcaalka ah oo ficilka aan shabahin oo macnaha ka shabahay in lagala mid dhigo cilaalka loo diido sidaas waay markaasuu wuxuu ku yidhi wa mifcalun wasankaas mifcal ah suxixa waa la saxiix yeelay kal mifcaali oo kale sidaasaa lagu leeyahay oo marka maxaad leedahay hadda fiiri miqwaal ninka hadalka badanna ah oo qowlka badanna waay miqwaal waa isim gayru mushaabihin lilficli fii wasnihi walaa fii macnaahu laakiin miqwal fiiri hadeertaan miqwal yaquulu ay la wasan tahay liannahu waxa weeyaan yafcalu yafcalu iyo miqwal xarakada goda macnaha hoos dhiga iyo kordhiga waa dhib ma laha liannahu yafcalu yasmacu oo kale iyo iyo miqwalu isku wasan waay liannahu awalka waa xarakaysan yahay thaaniga waa reeban yahay thaalidka waa xarakaysan yahay xarafka dana xaraf ciraab waay markaasaa waxaa la yidhi miqwal yaan ficilkii lagala dhiganay miqwaal oo kale ha lagala dhigo fiiri miqwaal waawgeeda lama iclaalin oo lama dhihin miqwaal waawga ku jiro waa xarakaysan qaafka ka horeeya haloo bedelo lama dhihin sidaas kale yaa miqwal waawgeedane xarakada saaran yaanan qaafka loo bedelin haddii loo bedel lahay miqaal buu noqo lahay sidaas daraaddeeda ubqiya miqwal calaa wasnihi biduuni tacliil xamlan calaa akhwaanihi aw calaa akhiihi fi lmacnaa miqwal sidaas waa wa mifcalu suxixa kalmifcaali intaas waa markaasuu ku yiri wa zilzuuli lida iclaali iclaalkan sababtiisa alif alifcaali zuuli io wa stifcaalin alif istifcaali zuuli saas haddaad alifki zuulisid walzam laazim ataa tadi ciwadan xaal uu yahay wa xadfuhaa tadi in la gooyane rubamaa carada inuu yimaada la arkaa binaqli asoo lasoo guuriyey ayib marka musanifku wuxuu u jeedaa haddii uu isimkii uu ku yimaado calaa wasni ifcaal ama istifcaal uu ku yimaado oo muctalil cayni ou yahay ficilkiisaa laga jeeda isagana waa noqonayaae aliftiisa waa la goynaya mithaalkaad ku fahmaysaa haddii lagu yiraahdo aqaama oo kale aqaama masdarkeeda waa maxay intaadan aqaama u imaanin aqaama yaylan wasantaa asalkeeda aqwama waay aqwama akrama waa ficil rubaaci masiid bihi hamsat eh, atacadi qaama waa istaagay aqwama aqaama waa jooji waay karuma waa wanaagsanaada akrama waa karaamay kharaja waa baxay akhraja waa bixi hamsa tacadi waay <clears throat> ayb marka fiiri hadda akrama masdarkeeda waa maxay ikraaman waay aqaamana asalkeedii aqwama bay ahayd waawgii waa la guuriyey xarakadiisii qaafkaa loo guuriyey ayib waawdii marka waa reeba alifa reebana isu badashay aqaama bay noqotay masdarkeedii maxay noqonaysaa iqwaaman ikraaman inay timaadaa la rabaa saxiixi saas waa ikraaman iqwaaman iyadoo iqwaaman ah yaa waxaa lagu leeyahay waawdi xarakada saaran iqwaaman waawda fadxada saaran waa xarfuliine fadxadaas qaafka ka horey u guuri waawdi markii qaafka loo guuriyo waxay noqonaysaa inay waawdi alif isu badasho ayib marka alif oo ficilkii aakhirkiisii waawgii ahaayoo alif isu bedelay caynti caynti dhe iyo aliftii masderka loo siyaadiyey masderka oo akrama alif dheeraad asaa wata akrama hadda fiiri ikraaman aliftaas ikraaman ku jirto waa alif filmasderaa keensaday ayib saas markay tahay laba alifa marka iqwaaman haddii waawgeeda alif loo bedelo aliftii masdarka loo keenayo reeban iyo aliftii oo ficilka ama masdarka cayntiisa aheedoo waawdii alif loo bedelay oo caynulficli ka timid aa kulmay marka musanifku wuxuu ku leeyahay min ajli alif lmasdar waxaad u goysaa aliftii oo ficilka ugu dambeysay gooy caynulficli alifkiitii la gooy markaad goysid waxay imaanay iqaaman ay imaanaysaa iqaamanta dacfiga ku dhacay awgeed aliftii la jaray taa taa oo marbuuta uu soo bedelay iqaamatan dheh waxaan malaynaa inaad macnahaas fahamtay aan kugu celiya laqbado wa asil zuuli lida liclaal iclaalkan sababtiisa alif alifcaali ifcaal alifkeeda zuuli iyo wastifcaal istifcaal alifkeeda ifcaal alifteeda yaa la zuulinaya tan alifta la suulinaya waxaa weeyaan alif ilmasdar baa la zuulinaya fiiriya markay iqwaaman ku timaado oo waawdi xarakadii laga guuriyo qaafka ka horee loo guuriyo waawdi alif ay isu bedasho aliftii masdarka ahayd alifkii masdarka u watay iyo waawdi oo caynulficli ahayd oo alif loo bedelay labadii alif markay kulmaan alif ilmasdar goy marka maxay timida iqaaman iyo wastiqaaman ficilka dacfiga ku dhacay awgiis tagu soo badel iqaamatan wa istiqaamatan waa nagu soo dhaaftay ficilkan markuu muctal yahay oo aan wazakihi taskiyatan eh, wastacid isticaadatan markii aan masderka kasoo sheekaynayn ay soo dhaaftay marka wa zilzuuli lida iclaal liajli hada اliclaal alif alifcaali wastifcaal ifcaal istifcaal alifka oo masderka ou leeyahay iclaalkan ficilka ku dhacay oo isimkiisa daraadeed u wareeji ka gooy markaad aliftaas gooysidne walzam ataa tadi laazim ciwad ciwadan xaal ay tahay can ilif اlmaxduufa oo iqaamatan dheh iyo istiqaamatan wa xadfuhaa ta'daas in la gooyane rubamaa carada binaqli inuu dhaci karo rubamaa carada inuu soo diriya la arkaa binaqli bisababi naqli wax carabti laga maqlay awgeed ama nas lasoo guuriya min kalaami illaahi aw min kalaami rasuulihi in tadi oo ciwadka ahayd alif ilmaxduufa ciwadka ka ahayd ina ayadana layska gooyana waa la arkaa buu leeyahay wa min dalika qowl llahi tacaala wa iqaama asalaati wa iitaaء azakaati wa awxaynaa ilayhim ficla alkhayraati wa iqaama asalaati wa iqaamata salaat lama dhihin aliftii masdarka oo la gooyey tana aan laga ciwad qaadanin bay u daliil tahay ayib marka sidaasaa asal marka qaarkeed iyadoonan la celaynina waa la arkaa istaxwada istixwaadan istixaadan ay in la yidhaahdo oo istixaadatan marka dambena lasii yidhaahdo taas waxaa laleeyahay waxaa weyaan shaad waay ficilki wasankiisi istakhraja istikhraajan hadduu saxiix yahay saas waay لأnhu alف اmasdr waa aliftaas istikraajan hadduu ficilki muctal cayn noqdo cayntiisii oo waaw ahayd yaa waxaa loo bedelaa alif aliftaas iyo alifki kale marku kulmaan alif masdera la goynaya alif masder markii la gooyane taaa laga ciwaad qaadana istiwaadatan istixaadatan in la yihahda ahayd markashaaday noqota wmaa lifcaali min alxadfi wa min naqli famafcuul bihi ayضa qamil qamin dheh naxw mabiicin wamasuunin wanadar tasixu di lwaawi wa fi di lyashtahar wamaa liifcaalin wixii ifcaal u sugnaaday oo min alxadfi ah iyo wa min naqlin ah famafcuulu bihi qaminun bihi famafcuulu qaminun bihi ayda marka wuxuu ku leeyahy wamaa liifcaalin wixii ifcaal u sugnaaday oo min alxadfi ah iyo wa min naqlin ah xaraka in xaraf laga gooyo wa min naqlin xarakadiisa in hadana la wareejiye ah famafcuulun famafcuulun lafdigaas mafcuulka ah qaminun bihi midku owlaysan waa aydan ku noqone mithaalkii naxwu mabiicin wa masuunin waay mithaalkii intaas waay waxaa lagu leeyahay haddii ficil thulaathi a ah, isim mafcuul in laga dhisa la rabo wixii ifcaal istifcaal ku dhacay oo in in xaraf laga gooyo ah xarakadii in la naqliya ah kana waa qaba marka waxaan soo dhaafnay ficilka mafcuul wa fi ismi mafcuulin thulaathiyi tarad zinatu mafcuulin naxw qasad ficilka oo hulaaثiga isimkiisa mafcuul mafcuulu ku yimaada wasankiisa ah fiiri qatla maqtuul daraba madruub samica masmuuc mafcuulu ku yimaada isimka mafcuul oo hulaaثiga ah haddii marka ficilkii hulaaثiga ahay muctalal cayn ou noqdo ama waaw ha ku jiranaado ama ya ha ku jiranaado ficilkii hulaaثiga ahay oo muctalal caynka ah haddii isim mafcuul loo dhisa la rabo waxaa ku imaanaya xadaf iyo naqli liannahu isim ficil oo hulaathi ah waxaad keenaysaa mafcuul ka dhis mabyuuc saana yasuunu masyuun maswuun dhe maswuun ay imaanay ayib qaala yaquulu maqwuul hadii oo mafcuul loo dhiso waay marka fiiri maqwuul iyo mabyuuc markay noqdaan iyo maswuun mafcuulkii waa saas maxay noqdeen markaan waxaa lagu leeyahay markay mabyuuc ay noqdaan waa xarfuliin oo xaraka haysto ya-di a maa qabligiisana xaraf saxiix oo ba ahoo reebanaa joogo mabyuuc ya-dan xarakadeeda oo mabyuuc saaran oo damada ah badi u wareeji badi markii loo wareejiya naqligayaa dhacay hadda wamaa liifcaalin min alxafi wa min naqli naqligayaa dhacay ya-di waad soo guurisay damadii saarneed badii ka horeysaad u guurisa naqlulxaraka waay markii aad badi aada godid ya-dii xarakada laga soo qaaday oo damadii laga soo qaaday waa reebmay awalna waxaa ka dambeeyey waaw reeban iltiqaau saakinaynaa dhacay maxaad samaynay yadi gooy yadi markii la gooyo ma waxay noqonaysaa eh, maya waawdi gooy dheh mabyuuc markay noqoto mabyuuc yadi baad rartay xarakadii ka rartay badii ka horeysaad u rartay markaas waxaa la goynaya awalba masdarka wuxuu wato alif istifcaal marka hadda maanta yadi ficilkay kamid tahay waawdana masdarkaa wato waawdi masdarka gooy ayib waawdi markii la gooyo maxaa imaanaya mabuycu a imaanaya liannahu badiyo reeban yadina ay badiyo godan yadina ay reeban tahay markaasa waxaa loo bedelaa damada oo bacda saaran kasraa loo badelaa litaصixa alyaa mabiic sidaasay ku imaanay maqwuul ama masyuun dhe maswuun oo ahay midkan waawiga ana maswuun waawda hore damada saaran yaa waxaa loo bedelaa saadka saadka hadduu gudmo laba waawoo reebana imaanayso waawdii masdarka ou lahay goy masuun baa ku imaanaysa mid la ilaaliyay isim mafcuul waa markaasuu ku yiri wamaa liifcaalin wixii u sugnaaday oo min alxadfi ah xadfu masdar xadfu xarfi lmasdar iyo wa min naqlin xarfuliinoo xarakada laga wareejiye ah fa mafcuulu wasankan mafcuul eh qaminun bihi midku owleysan waa aydan labadiba waa la siina mithaalkiisa waxaa ka mid eh naxwu mabiicin asoo ya ku jiran wa masuunin asoo waaw ku jiran wa nadara waxaa naadir noqday tasxiixu dilwaawi waawda midka u saaxibkaa in la saxiix yeelo naadir waayo oo maswuul layidhaaho labadii waaw in la baaqi yeelo waa naadir washtahara tasxiixi waa wuu caan baxay fii dilyaai midka mafcuul oo ya ku jiran ina yadi la baaqi yeelo oo mabyuuc la yidhaahdo waa mashhuur oo macnaha shaad ma aha saas waay bal luqatu bani tamima ba waxaa laleeyahay mabyuuc iyo makhyuud bay leeyihiin marka asalkii labadooda in la cileeya saasaa saxa ama ha noqdo muctalulcayni bilwaaw ama bilya laakiin waxaa laga yaabaa midka ya-da ku jiran inaan la cilaynin oo ya-di xarakada laga qaadin haddaan ya-di xarakada laga qaadinne wax iltiqaau saakiniinoo kulmaayo wax la goynaa ma laha mabyuuc i makhyuud a laleeyahy midkii la beeciyey iyo midkii la tulay laakiin midka waawga u saaxiibka ah in macnaha aan la cilaynin naadir waaye oo in la yidhaahdo maswuun in la yidhaahdo laba waaw layskula baaqyeel naadir waa laakiin waxaa sax ee masuun in la yidhahdo waawdiis la gooy intaasaa loo jeedaa kaasna ayb markaasuu ku yidhi wasaxix اlmafcuula min naxwi cadaa waaclil in lam tataxarar ajwada wasaxiix saxiix yeel almafcuula wasankaa mafcuul ah oo min naxwi cadaa ka yimiday saxiix yeel oo cilo ha gelinin istisnaawga wa aclil tacliili oo cilo gili in lam tataxarar ajwada sida wanaagsan haddaadan ku dadaalayninna iska cilay marka waxaa loo jeedaa haddii isim mafcuul laga keeno ficil oo muctalulaam ah oo haddana maxaan ku iraahdaa waaw ku jiran caddaa ficilkaas waa ficil thulaathi ah muctalulaam bilwaawi ah caddaa yacduu a laleeyahay marka hadduu ya ku jiran yahay ma ku jirto min naxwi caddaa markuu leeyahay ixtiraazan min alficl اthulaatثiي اlmuctali bileesh bilya waa noo imaan doonaa marka wuxuu ku leeyay ficilka hadduu hulaaثi noqdo muctalulaam hadda muctal caynan ka soo hadlayni qaala iyo baaca waay iyo saana iyo wixii lamid eh hadda muctalulaami haddana bilwaaqwi ku jiran haddii isim mafcuul laga keeno waxaa ku leeyahay waxaa wanaagsan inaan la cilaynin ee la baaq yeelo oo isimkiisa mafcuul la yihahda macduwun mid lagu xadgudbay waay ayib fiiri macduwun waa waa la saxiixa lanna waxay ahayd macduwun مفعول واي غاية ما في الأمر cilo lama gelin udqimat الواو في الواو fasaara معدوا waa ficilkii marka waa saxiix yeeshay marka wasaxi mafcuula min naxwi cada waa macduun wa aclil ama cilo gili in lam tataxara ajwada haddaadan ku dadaalaynin sida oo wanaagsan oo marka maxay noqonaysaa haddii la cilo geliyo macdiyun ay noqona asoo macduugun ah macduugun ah yaa waxa weeyaan waxaa kulmay macduyun miya waxa weeyaan macduyun sidii marmuuyun loo lahaa liannahu ya-daas waxaa waa masdarkaa wato haddii la rabo eh, oo inaan la celeeyo la rabo waxay noqonaysaa macduuyun ayadoo ah in waxay noqonaysaa ayadoo macduuwun ahayd laba waaw waawdna waxa weeyaan ficilkaa wato waawna masdarka oo mafcuul ahaa wato marka waxa weeyaan qalbu waawi mafcuuli yaa an loo bedelo oo marka maxay noqonaysaa macduuyun marka waxaa kulmaayo waaw reeban iyo ya ka dambayso waxaan soo niri waaw iyo hadday kulmaan midkoodana uu sukuun la sabqiyo yajibu qalbu lwaawi yaaan marka yadina yada kale in la dhex geliyo waxay noqonaysaa macduyun macduyun markay noqoto yaa sidii yada u axansaxda yaa daalka lahoos dhigaa macdiyun wa aclil in lam tataxara ajwada sidaas weeyaan walow ay ishkaaliyada tahay ya-da oo ficilka wasankan mafcuulka oo wato sababta oo macnaha ya loogu bedelay waxay daciif la tahay waay laakiin waxaa ku baxay min naxwi caddaa haddii la yidhi hadduu ficilka thulaathi yahay muctalulaami bilyaa uu yahay kaas waxa weeyaan in la iclaaliyo waajib waaye oo radiya oo kale haddii isim mafcuul laga keeno radiya marduuyun ay noqona waawda hore ya loo bedelaa sida qaacidada ahayd mardiyun ay noqona daadka yadaa loo diba mardiyun marmiyun taas iska waadix waa min naxwi cada wuxuu kaga ixtiraazayaa fiima ida kaana alficlu mucala laami bilyaai fayajibu iclaaluhu walaa yajuuzu gayruhu laakiin in kaana muctalan bilwaawi falafsaxu walajwadu walasaxu an yubqaa calaa maa huwa calayh macduwun in la yidhaahdo in macdiyun lagu keeno waxay noqonaysaa labada waaw midkooda yaa in loo bedelo kadib midka kale hadana liajli lyaai dareed waa waa arin oo e, dhib badan waay <coughs> ayb kada kada wajhayni ja lfucuulu min di lwaawi laama jamcin aw fardin yain yacin wuxuu ku leeyahay jaaa alfucuulu daa wajhayni xaal uu yahay laba wej mid u saaxiba kadaaka sidaasoo kale sidii mafcuul ficilka muctalka ah bilwaawi ficl thulaathi almuctal lilan bilwaawi sidii laba weji ugu banaanayd yaa waxaa ku banaan jamcii fucuul ku yimaada ama mufradkii fucuul ku yimaado laamtiisana ay waaw tahay asna laba wejyaa ku banaan jal fucuulu wasankaas fucuul ee waa yimiday daa wajhayni laba waji xaal u yahay mid u saaxib ee kadaaka sidaas oo kale fucuulkoo min dil waawi mid waaw u saaxib e uu yahay laama jamcin xaal uu yahay jamca laamtiisa ou fardin laama fardin xaal u yahay fardigoo yacinu bimacnaa yadharu tamaamu lbeyt waay wuxuu u jeedaa isim kasta oo wasnu fucuul ku yimaado oo muctalilaami bilwaawina ah ama jamac ha ahaade ama mufrad ha ahaadee waxaa ku bannaan in la iclaaliyo in iclaalkii laga taga labadaasaa ku bannaan sidaasuu musanifka hadda u ekeysay waanu imaan doona horta aan wixiisa fahamno ayib hadda mathalan casaa oo kale casa waxa weeyaan waa mufrad oo muctalaami bilwaawi ah ayib casa haddii la jamciyo waxaa lagu jamciyaa fucuul waxay macnahay noqonaysaa cusuyun cusuyun marka iyadoo jamaca oo muctalilaami bilwaawi ah iyayna jamac ku timiday wasankeedana fucuul waa cusuyun cusuyun markay noqoto haddii hadla cile maxay noqonaysaa cilada hadday noqoto waxa weeyaan waa waaw iya kulmay axaduhumaa sabaqa bisukuun waataan soo dhaafnay baabkii hore bilowgiisii in yaskun isaabiqu min waawin wayaa watasala wa min curuudin carya fayaa-an ilwaawa qlibanna mudqima waawga ya u bedel hadday waaw iya ay kulmaan oo midka hore uu reeban yahay waawda ya u bedel ya-dana ya-da kale ku idqaami ayib marka cusuuyun haddii waawdii hore ya loo bedelo waxay imaanaysaa yadina yadi lagu sheeda cusiyun yadas ay u ansaxdo yaasaadka la hoos dhigaya cusiyun duliyun a laleeyahay waa markii la iclaaliyo w marka cusiyun maxay noqotay waa jamac muctalalaami bilwaawi ah laba wajiyaa ku banaan in la yidhaahdo usiy cisiyun in la yidhaahdo cisiyun ama cusiyun labadaba caynkana waa la hoos dhigi karaa min ajli munaasabati kasrati saad cisiyun in la yidhaahdo cusiyunna waa la dhihi karaa kaas waxa weeyaan asigoo oo la iclaali waay waxaa la arkay asigoo aan la iclaaninin e, aan la gelinin iclaal aan la gelinin oo waa maxay waxaa carabti laga maqlay ubuwun wa nujuwun oo jamcu abin iyo wa najwin ah ayb najwigaas waxa weeyaan waa saxaabka biyaha ay ka soo da-een marka fiiri <clears throat> najwun asoo ahaa ha la jamciyey najwi waa maxay waa isim hulaathi o muctalaami bilwaawi ah haddii fucuul lagu jamciyo nujuwun ay noqonaysaa markaasaa waxaa la yidhi yaana waawda dambe ya loo bedeline labadii waaw ha laysku idqaama nujuwun iyo ubuwun ubuwun ubuyun ubuwun miya mase ubuyun ma garanay almuhim waxaa weeyaan markii markii iclaalka laga dhaafayo oo wajka lagu banaynayo waa waxaa weeyaan markii ubuwun iyo nujuwun cusuwun duluwun hadii la yidhaahdo waxa waaye iyadoo aan waawig la celaynin ee sidiisa lagu baaq yeelay waay haddii la yidhaahdo cisiyun iyo duliyun ama cisiyun ama cusiyun la yidhaahdana waa soo la celaali waay waawdii hore ya loo bedelay ya-di baa ya la idqaamiyey sidaas waaye haddii eh, waawdi sideeda iyadoo shidan loogu baaq yeelaynay macnaha dalika ana alyaa alakhiira qulibat ilaa waawin fa udqimat ilwaawu fi lwaawi markay la tasxiix yeelayo waadix ma aha laakiin walidaalika ibnu hishaam wuxuu iri tasxiixa waajib waa hadduu mufrad yahay hadda jamcii aan sharaxnay jaa alfacuulu waa yimiday min dilwaawi xaal uu ka mid yahay mid laama jamcin xaal uu yahay waawdaasne jamaca laamteeda waawga uu ka galay daa wajhayni buu yimid laba waj asoo saaxib kadalika aw fardin aa ku hartay jaa alfucuulu waa yimid min ilwaawi laama fardin fucuul aa mufrad noqonayo asigoo laamtana ay waaw kaga jiran tahay waxaa lagu miithaaliyey calaa culuwan cataa cutuwan hadda culuwan sarayn waa hal mufrad waa jamac maa sidii cisiyun ulalyaalkuma tusinayso cataa cutuwan waa madax adayg waay waa mufrad asalkeedii waa iska muuqataa cutuwun ay iska ahayd labadii waaw baa laysku idqaamiyey cutuwan baa la yidhi tasxiixaasaa waajiba wax kale maba banaano ilaa hadday yimaadeen nashaad waa baa laleeyahay marka in la iclaaliyo mufradkii oo la yidhaha qasaaqi siyan in la yidhaahdo waa naadir ama waa shaad oo macnaha asalkeedu qusuuyun ay ahayd waawda damb oo horaa loo bedelay qaafkiina waa la hoos dhigay min ajli an tasixa liya qisiyan baa la yidhi waxa weeyaan waa wax oo la dhadhamin kara ma aha laakiin tan horaa saxe washaaca naxwu nuyamin fi nuwami wa naxwu nuyamin shuduuduhu numi washaaca waxaa faafay naxwu nuyamin iyo wixii lamid eh iyu fii nuwamin uu ku dhex faafay wa naxwu nuyaamin nuyaamin iyo wixii lamid ene shuduuduhu shaadnimadiisa numi waa la nisbeeyo waa la aqoonsaday waxa weeyaan haddii wasanka fuca la yidhaahdo ou jamac u noqdo isim cayntiisa ay waaw tahay oy kaga jiranayd mathalan fiiri waxa weeyaan saamo oo kale kaaleh isimkeeda faacil waxa weeyaan saa'im saa'imkaas haddii la rabo in la jamciyo fucal hadii in lagu jamciyo la rabo laba wajiyaa kuugu banaan hadda saaimkaas waxa weeyaan waa isim cayntiisa waaw ku jiran tahay liannahu min asawm sawm marka saadka waa faau lficli waawgana waa caynulficli miimkana waaba laamulficli waay markii la yiraahdo asalkeed saaim asalkeeda saawim ay ahayd maadaama waaw ow alif ka dib dhacay waawdi hamzaa loo bedelay saaim sidaasay ku timid marka hamsadan saaim ku jirto waxay u joogtaa waa isim muctalalcayn bilwaawi ah liannahu hamzada inqalabat can waawin isimkii saaimkaah haddii fucal lagu jamciyo labaa kuu banaan labada waa maxay inad macnaha markii salaadkii fuca loo godo inaad iclaalisid iyo inad iyo in aad aada tasxiixisid labadayaa kuu banaan ayib marka aad tidhaahdid saa'imin suwam naa'imin nuwam haddaad tidhaahdid waa tasxiixin waay tasxiixin oo waa maxay isimkii waawdiisi sidii baa lagu baaqi yeelay suwam asalkiisi waxay ahayd markii asagoo saaimeed saadka la gooda alifkii dambo oo saaim ka dambey waawu isu bedelayaa saaim suu haddii la yidhaahdo aliftii waxay isu bedeshay waaw iyo hamsadii oo waaw oo waawil ficli ahayd awalkii hore hamsada dambo labadii waawa lisdhexgeli suwam saasay ku noqdeen aan kugu celiyo saaim markii suwam lagu jamci saadki haddii la godo alifta ka dambee tilqaa'iyan waaw isu bedeshay waawdaas ayada ah oo reeban iyo waawdii caynulficli ahaed oo soomka masdarkii ay waaw ku jirto hamsada hadda la keenay labadii waaw baa laisdhexgeliyey markaasaa suwam la yidhi waataa saasay ku dhacday marka waxa weeyaan nuwam asoo saxiix ah waay nuyamne waa asigoo la tacliili waay kayfa tacliilka inta ku yimiday waxaa la leeyahay markii saadkii la goday waawgii alifkiina waaw loo bedelay hamzadii oo dambaysay bedela min waaw loo bedelo ya baa loo bedelay markaasaa waxa weyaan waxaa kulmay ya iyo waaw ka horeysoo reeban waawdii hore markaan waxa weyaan eh, eh, eh, waawdii hore ya loo bedelay waa hadda beytkii aan sheegaynay oo oo haddii waaw iya ay kulmaan ay noqonaysaa oo waa maxay in yaskun isaabiqu min waawin wayaa watasala wa min curuudin cariya hamzada dambo suwam markii saadkii la goday hamzada horo alifta hore waaw loo bedelay hamzadii dambana ya baa loo bedelay oo meeshii asalkeedii waaw ka timid ya baa loo bedelay saayim a laga dhigay marka waxaa kulmay waaw reeban iyo ya faqulibat ilwaawu yaaan faudqimat ilyaau fi lyaa fasaarat suyam nuyam iyo nuwam saasay ku timid markaasuu iri washaaca waxaa faafay naxwu nuyamin fii nuwamin laakiin sida saxiixa nuwam waay wa naxwu nuyamin iyo wixii lamid ene shuduuduhu numi waxaa lagu leeyahay isla ficilka naftigiisii isimkii oo naaim naama yanaamu naaim ayadoo ahayd haddii nuwaam fucaal lagu jamciyo hadda fucal baa lagu jamciya labada waa ku banaan tahay haddii fucal lagu jamciyo laba wejiyaa ku banaan in in la tasxiix yeelo nuwam la yidhaahdo in la cileeyo nuyam la yidhaahdo labadaasaa ku banaan laakiin jamciis haddii fucaal lagu keeno in la tacliiliya ma banaana buu ku leeyahay ee in la tasxiixiya waajib oo nuwaam in la yidhaahdo in nuyaam la yidhahdo la tacliili waa yaar tahay macnaheedu waxay noqonaysaa asoo naaim ahay yaa fucaal lagu jamciyey marka nuuntii hore waa la goday aliftii naaimta ka dambaysa waaw baa isu badashay waawdii aliftii hore waaw isku badashay iyo hamsadan oo naaim hamsadeedo asalkeeda waaw ka soo bedelanto nowm ahayd labadii waaw baa laysku idqaamay nuwaam maa laleeyahy marka ninka hurdada badanne laakiin waxaa naadir ah in hamsadii ya loo bedelo oo dambo oo waawgii dambo alifkii waawga loo bedelay naaim iyadoo ahayd markii la jamci la rabo markii nuwaa la yidhi oo alifta hore waaw loo bedelay in hamsadii ya loo bedelaa yar haddii hamsada ya loo bedelo oon waawgeeda loo celinin waxay noqonaysaa waaw i ya kulmay markaasaa waawdii hore ya loo bedelay labadii ya laysku idqaamay markaasay nuyaam saas ku noqdeen taas waa shaad buu ku leeyahay waxaa shaadka dhigayo aliftan ka dambeeyo hadday alif jiri laheenoo nuwam la dhihi lahay labadu waa ku banaanaan lahayd laakiin aliftan dambo yaa waxay diidaysaa in macnaha in la iclaaliyo in sidiisa loo baaq yeelay keenaysaa lianna waxaan iriyay haddii ay xaraf waaw u xarakoosmo maa bacdigeedana alif saakin ou yahay alifkaa saakinka wuxuu diida in la iclaaliyo calaa kuli xaal haddii isim muctalilcayni bilwaawi ah haddii la jamciyo laba midkood unbaa lagu jamci karaa in fuca lagu jamciyo fayajuusu fiihi lwajhaani in waawgii loo baaq nuwam la yidhaahdo in nuyam la yidhaahdo haddii fucaal lagu jamciyona waa jamc labaado ku banaane in la tacliiliya ma banaano in waawgi loo baaqi yeelaa waajib oo nuwaam lagu jamciya intaas kali ah waay washaaca waxaa faafay naxw nuyamin nuway nuyam iyo wixii lamid oo in la tacliiliyo yaa faafa fii nuwamuu ku faafay nuwamaa sax ah inaan la tacliilini fucal laakiin inaan la tacliiliyane waa shaaic waa idane wa naxwu nuyaamin nuyaamin iyo wixii lamid eh shuduuduhu numi macnaa nusiba ila alcarab oo waa maxay asigoo ficil isimkii muctalcayni bilwaaw uu yahay haddii fucaal lagu jamciyo iclaal ma banaanee tasxiixa waajib ah oo labadiisii waa loo baaqiya laisdhexgeliyo yaa waajibe eh, wallahu aclam sala allah wasalam calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin